بسم الله والحمد لله حمدا يليق بجلاله والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسيني سديدان waxaynu ka qaaday asxaabulfuruudka dadka faralka wax ku dhaxla marka hore cilmi lmawaariidku waxaa loo qaybiyaa laba qaybood fiqu lmawaariid iyo cilmi alxisaab fiqu lmawaariidku waxa weeyaan alaxkaam alfiqhiya almutacalliqatu bilirsi waa axkaamta fiqiga ah ee ku tacalluqda dhaxalka iyo cilmi alxisaab oo ah qawaacid xisaabiya oo lagu garto laguna soo saaro ruux waliba nasiibka uu ku leeyahay tarikada si kale haddaynu u nidhaahno waxaynu u qaybin karnaa cilmu alfatwa iyo cilmu nasab iyo cilmu alxisaab sidaana waa loo qaybiyaa haddaynu soo horraysiinno cilmu lfatwa dadka faralkaa wax ku dhexlayaa waxa weeyaan afar iyo toban afar iyo tobanka haddii aan isdul taago waxay kala noqonayaan bint inantiu meydku uu dhalay bintalem inantuu awowga u ahaa ee inankiisa u dhalay amee ayeyda u ahaydee inankeedu dhalay al akhawaat hablihii meydka ay walaala ahaayeen oo saddex noqonayay mid shaqiiqo ah iyo mid li aba ah iyo mid li uma ah iyo um hooyo iyo ayeyooyinkii oo saddexa ayay xagga hooyo ka timi mid xagga aabba ka timi iyo mid xagga awuu ka timi aabbihii ayaa isna ka mid a awowgii jadkii saxeixa ahaa sawjkii sawjaddii akhli umkii intaasuba waxa weeyaan oo afar iyo tobani dadka faral wax ku dhexlaa waxaynu soo tilmaanayn hore usoo sheegnay alfuruud almuqadara inay yihiin lix kitaabka ilaahay ku sugan iyo thulusulbaaqi oo ijtihaadkii saxaabada ah ku yimi niska waxaa qaata shan qolo ayaa qaata rubucana waxaa qaata laba qolo humunkana waxaa qaata qolo keliya huluthaanka waxaa qaata afar qolo thuluskana waxaa qaata laba qolo suduskana waxaa qaata toddoba qolo ayaa qaadata hadii aynu soo horreyno niska soo horreysiino wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayhim man hum aladiina yastaxiquuna nis man hum waa ayo aladiina kuwa yastaxiquuna mutaystay anis niska kuwa mutaystay ee qaataa waa ayo anis nisku fardu khamsatin waxa weeyaan shan qolo faralkood oo minal warasa dadka warasada ah ka mid a anisfu nisku fardu khamsatin shan ruux faralkood weeye oo minal warasa warasada ka mid a waaxidun mid ka midi min arijaali waa rag oo ragga ayuu ka mid yahay wa arbacun afarna shantaa min annisaa'i haweenka ayay ka mid yihiin afarna ka taali siday naga soo aadan ee soo socda oo kale weeye shantii buu markaa uu kuu tirinayaa sheekhu assawj kaasoo keliyaa nina dadka hilfadalka ah ee niska qaata albint waa inantii meydku uu dhalay ee bintu sulbadii ahaydee dhabarkiisa ka soo gooday bint libni inantii u awowga u ahaa ama iyayda u ahayd kolba ruuxa dhintay ayumaynagu eeganaa aluktu shaqiiqa inantii meydka isku hooyiya aababay ahaayeen aluktu liab uktadii liabka ahayd intaasuba waa dadka niska u soo xaadira markay wakhtigooda gaadho walikulli waaxidin mid kasta oo ka mid ah min alwarasati dadka warasada ah shuruudun shuruud bay leeyihin nubayinuhaa aynu caddayn doono bitafsiil si faahfaahsan aynu u caddayn doono fii maa ya'ti sidaynu nagu soo aadanee soo socota ee iman doonta walikulli waaxidin mid kasta oo la arko minal warasa warasada ka mid a oo shantan ruux ka mid a shuruudun shuruud bay leeyihin nubayinuhaa aynu caddayn doono nubayinuhaa aynu caddayn doono bitafsiil si faahfaahsanan u caddayn doono fimaa yaati san soo socotaa waxaanu nidhi sawjku nis buu qaataa goormu haddaba nis qaataa asawj wayarihu wuxuu dhaxlaa sawjku anis niska wuxuu dhaxlaa bishardin waaxidin shardi keliya ayuu ku dhaxlaa sawjku nis buu qaataa laakiin wuxuu ku qaadanayaa hal shardi wahuwa shardigaasuna waxa weeyaan cadamu wujuudi alfarci alwaaris cadamu in la la-yay wujuudi alfarci alwaaris farac waarisa oo meydku uu dhalay farac baynu nidhi farac uu dhalay faracaasu ama ha noqdo wiil ama gabadh ha noqdo ama waladu sulbi ha noqdo ama waladulibni ha noqdo kii la arkaba ha noqdo ee waa faraca bishardina faracaasna weliba waarisku waa inuu yihi oo mawaanic alirsigii waa inaan laga helin saddexdii sifo ilaan ruuxa markaa laga helo sifooyinka saddexda ahaa qatligii iyo riqigii iyo ikhtilaafu diinkii waxa weeyaan qof aan waxba dhex lahayn markaa farac waarisa waa inuu iyo bishardi alwalad aw alwalad markaa sheekh wuxuu ula jeedaa alfarcu alwaaris bimacnaa weladkii oo welad sulbiya ama inaniina inkiilaarkaba ha noqdo iyo waladul ibnigii isaguna inaniya inankiilaarkaba ha noqdeen lisawjatihi sawjadiisa marka ay leeday almutawafaat ee geeriyootay marka meesha la waayo farac waarisa oo uu dhalay meydku ayuu sawjku qaadanayaa nis sawaaun waxa isku mid ah kaana ahaaya haada alwalad waladkanu ahaaya minhu mid isagu uu ka dhalay islaanta aw min gayrihi ama cid kaleba uu ka dhalay waa isku midun mar haddii haweenedu iyadu ay ilmo ka tagtay ay dhashay ama inankeedu uu dhalay sawjkeedu wuu xijaabayaa marka ama ninkan imanka dhaxlaya ha dhalo ama nin kaleba ha dhalee mar haddii iyadoo awlaad ay ka tagtay waa xijaabaya markaa waa in kuwaa xijaabayo meesha waa in la waayaa oo sawjadu wax u waa inaanay ka tegin markaasuu sawjkeedu uu nis qaadanaya maalan haddaan tusaale bixinno haweeney baa geeriyootay waxay ka tagtay aabaheed iyo ayeydeed iyo sawj oo ninkeediiya saddexaasay ka tagtay sidaasaynuu eeganaa maqaamkaynu taagana waa sawjgun waxaan leenahay sawjku ab iyo jadba iyo jaddaa la joogta wax farcoo waarisa oo meydku uu dhalay oo la joogaa ma jiro mar haddii aanu jirin sawjku maanta waa maqaamku ku qaadan jireen iska aabbaha iyo jaddadanna halkooday noogu iman doontaa haddayn iska sii qadinnana waxa weeyaan jaddaduna waxay qaadanaysaa sudus aabbuhuna wuxuu qaadanayaa baaqiga soo hadhay ugu u ilan waa inantiisiiye wa daliiluhu waxa u daliila sawjku inuu nis qaadanaayo marka la waayo farac waarisa oo ay sawjadu dhashay geeriyootay waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalkii ilaahay uu yidhi walakum waxaad leedihiin ragow nisfu maa taraka kala barhka wixii uu ka tegeen aswaajukum haweenkiinnu wixii ay ka tegeen aswaajukum waa ja waxa weeyaan jamac sawj jamcii sawj weeyaan luuqad ahaan labka iyo dhadigaba wuu ku dhacaa laakiin marka baabka dhexalka la joogo si loo kala saaro labkiiyo dhadigii sawjada eh, baa lagu daraa marka eh, la doonayo in ruux dumara laga hadlayo sawjkaa ta unbaa lagu darayaa sawjaa laga dhigayaa ninkiina saasaa loo daynayaa markaa sawj iyo sawjo eh, ayaa la kala odhanayaa walakum waxaa leedihiin nisfu maa kala barhkii maa taraka waxay ka tegeen aswaajikum haweenkiinu in lam yakun lahunna haddii aanay lahayn waladun walad haddii aanay lahayn haweenkaasu haddii aanay walad lahayn haaniyan cidda labaad ee faralka wax ku dhexlaysa ee niska qaadanaysaa albintu waa inantii wa tarisu nis niska waxay ku dhexlaysaa bishardayni laba shardi wahumaa labada shardi waxay kala yihin kow allaa yakuuna waa inaanu ahayn macahaa inanta waa inaanu la joogin akhun waa inaanu walaal la joogin akhuna waxa weeyaan mucasib kii casabaynaayey waa walaalkeedoo casabaynaayay wahuwa alibnu ibnigii weeyaan inantu markay niska qaadanayso laba sharday ku qaadanaysaa shardiga koowaad waxa weeyaan waa inaanu walaalkeed la joogin walaalkeedna wuu casabaynaya hadduu la joogo oo wuxuu odhanaya ana laba qoraan leeya adna qori baad leedoo niskiiba wuu ka rarayaa marka waa in niskeeda cid ka rarta oo walaalkeed ahi oo xoolihiina ka badsataa waa inaanay meesha joogin shardiga labaad waxa weeye an takuuna waaxida faqad waa inay mid keliya tahay inan qura waa inay tahay hadday laba hablood yihiin iyo wixii ka badanna iyana waynu iman doon way noo iman doontaa haddii alla yidhaahdo wa daliiluhu waxa u daliila bintadu inay niska dhexlayso waxa u daliila qowluhu tacaala ilaahay uu yidhi wain kaanad haddii ay tahay waaxidatan wain kaanad haddii ay tahay maydku ciddan uu ka tegey waaxidatan mid keliya hadday tahay gabarh keliya hadday tahay falaha nis kala badh bay leedahay falaha waxay leedahay anisfu badh bay leedahay wa inamaa in kale ma ee laa tarisu ma dhaxlayso anisba niska dhaxli mayso cinda wujuudi lmucasib cinda wujuudi almucasib marka qof mucasib ah oo casabeeyaa marka uu joogo niski ma dhexlayso wa inamaa in kalema laa tariso dhexli mayso annisba niski dhexli mayso cinda wujuudi almucasib marka uu joogo mucasib alibnu waa inankiiye walaalkeed u casabaynaya marka uu joogo li'annana maxaa yeelay idaa acdaynaahaa haddii aynu siino haa bintadii haddii aynu siino anis niskii haddaynu siino iyadoo walaalkeed meesha uu joogo haddaynu nis siino tasaawad way la sinmanaysaa macal ibni bay kala sinmanaysaa fil miiraati dhaxalka ayay kala sinmanaysaa aw ambase saadad way ka badsanaysaa calayhi ibnigii way ka badsanaysaa fii bacdi alxaalaat xaalaadka barhkood way ka badsanaysaa wahaadaa kaasuna hayru mashruuc waa mid aan mashruuc ahayn fii nadari lislaam marka aragtida islaamka la eego mid bannaan ma aha wuxuu leeyahy sheekhu calayhi raxmatullah inantu marka uu walaalkeed la joogo waxa aanay niska u dhexlahayni waxa weeyaan inantii haddaynu nis siinna markaa dee inankii bay isku mid noqonayaan oo dhexalkii isku mid ka noqonayaan aw saadat calayhi fii bacdi alxaalaat ama waabay ka badsanaysaa fii bacdi alxaalaatba way ka badsan kartaa arrinkaasuna mid bannaan ma aha marka aragtinka islaamka la eego aragtida islaamka waayo laba ruux oo isku derajo ah oo meydka inuu wada jira oo ladiyo dhadi kale ah oo dhaxalka isleekaysiistaa shareecada machuud kuma ahaa ilaa iyo ikhwadii la-umka ahayd mooyaane ayaa inankoodii inantoodu dhaxalkii isleekaysiisanayaan haalisan ruuxa saddexaad ee niska dhexlaya waxa weeyaan bintu libn inantii umeydku awooga u ahaa wa tarisu waxay dhexlasaa inantu anis niskii bay dhexlasaa anisfa niskii bay bi bihalaasati shuruud saddex shardina way ku dhexlasaa كو ألا يكون معها أخ معصب ألا يكون معها وين نلتوغين بنت الابندي أخ معصب ولا العصبين إياه ولا الكيد وإن نلتوغين وهو الابن الابن وي يعني ولا الكيد أو عصبين إياه وإن نلتوغين أن صدوك لو وإن نلتوغين ابن عمها almusaawi lahaa fi daraja in adeerkeed oy isku darajo yihiine midki in wada jiraan waa inaanu la joogin shardigaa kitaabkiinu qori maayo kaa kale macnii waxa weeyaan ruuxii geeriyooda wuxuu ka tegey inaanu awow u yahay inantaa uu awowga u yahay nisbay qaadanaysaa haddii aanu walaalkeed la joogin oo iyada wada dhasheen ama in adeerkeedoo ibni kale uu dhalay ibn ibni kale aanu la joogin waayo iyada iyo iyo in adeerkeed dee labadabaa ibni baa dhalay laba ibni oo kala duwan baa kala dhalay awowgoodna inunbay u wada jiraan idan way iscasamaynayaan marka waa inaanu la joogin markay bintulibnadu niska qaadanayso walaalkeed oo ibnilibniya ama ibna camiha in adeerkeed oo la darajo ahi waa inaan la joogin shardiga labaad ay ku qaadanaysaa waxa weeye an takuuna waaxida faqad waa inay mid keliyata shardiga saddexaad allaa tuujad albintu sulbiya allaa tuujad waa inaan la helin albintu sulbiya inaanu meydku dhalay oo toos u dhalay oo bintu sulbadii ahi waa inaanay joogin aw alibni ama inan waa inaanu joogin waayo hadduu inan iyo inin meesha ay joogaan awlaadu sulbiyi bintal ibnadu niski qaadan mayse kuwaa ayaa dee riixaaya kuwaasaa riixaaya oo haddii bintul ibno uu meydku ka tegay oo ay la joogto binta sulbo binta sulbadaa niski qaadanaysa bintal ibnaduna way inoo iman doontaayo markaasoo kale sudus bay u guuraysaa sudus bay u guuraysaa haddii bintlibnada uu la joogo ibnu sulbi waxuba qaadan mayso way ka baxasaa meesha markaa bintlibnadu markay niska qaadanayso shardiga saddexaad waxaa ka mid a ah, awlaadu sulbi iyada ka sarreeya oo meydka uga dhow waa inaanu meesha joogin wa daliilu irsiha daliilka dhaxalkeeda ku tusinaaya inay niska qaadanayso huwa nafsu daliili irsi lbinti waa isla daliilkii ku tusinayey dhaxlitaanka inanta ee sulbada ah wa daliilu irsiha daliilka dhaxalkeedu min salibnada kuwa waxa weeyaan nafsu daliil waa isla daliilkii irsil binti dhaxalka inanta ku tusinayey oo aayaddii aynu soo marnay wain kaanad waaxidatan falaha nisbu kii unbaa iyana loo daliishanaya lianna maxaa yeelay bintal ibni bintal ibnadu bimansilati albint mansiladii bintada ayay taaganta cinda faqrihaa marka la waayo binta sulba marka la waayo halkeedii waxaa soo gelaya oo niskii qaadanaya ay qaadan jirtay um, bintal ibni ayaa qaadanaya qaala shaaciru shaacirku wuxuu yidhi bimacnaa inay banaatul ibnigu ay la mid yihiin um, banaatu sulbiga ayuu u daliishanayaa sheekhu luuqad ahaan qaala shaaciru wuxuu yidhi banuuna banu abnaa'ina wa banaatunaa banuuhunna abnaau rijaali labaacidi min baxri dawiil wuxuu yidhi sheekhu qaala shaaciru shaacirku wuxuu yidhi banuuna banu abnaa'ina ban wa abnaa'inaa ayaynu soo horraysiinaynaa innamada ay inamadayadu dhaleen banuuna waa inamadayadii banuu abnaa'inaa inamadayadu inamaday dhaleen banuunaa waa inamadayadii waa reerkayagiiu wa banaatunaa hablahayagu banuuhunna inamadoodu abnaa'u rijaali alabaacidi rag naga fog awlaadoodii weeyaan oo shuqul iskuma lihin fa qowluhu hadalkii ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala yuusiikum allahu fii awlaadikum yashmalu wuxuu koobsanayaa alawlaad awlaadduu koobsanayaa wa awlaad alibni buu koobsanayaa aydan mar labaad biijmaaci biijmaaci alculamaa leesheekhu hadalkan ilaahay uu yidhi yuusiikum allahu fii awlaadikum fii awlaadikum taasu yashmalu lawlaad awlaadu sulbigii oo ibni iyo bintaba ah wuu koobsanayaa sidoo kale wuxuu koobsanayaa oo laga fahmayaa meesha oo ku jira awlaadul ibni baa iyagana ka mid a ah, oo abnaaul ibniyo iyo banaatul ibnigiiba ah وأنا بإجماع العلماء رابعا الأخت الشقيقة روح أفراد ee niska wax ku qaata waa ukhtadii shaqiiqada ahayd wa tarihu nisba niska ayay dhaxashaa bihalaasati shuruud saddex shardina waa ku dhaxashaa wahiya waxay kala yihin saddexdaa shardi anlaa yakuuna macaha waa inaanu la joogin ukhtadii shaqiiqada ahayd akhun mucasibun walaal casabeeya wahuwa alahu shaqiiq weeyaani walaalkeed oo casamaynaya waa inaanu la joogin oo odhanaya ana laba qoraan leeya adna mid baad leeday shardiga labaad waxa weeyaan takuuna waaxida faqad waa inay inan keliya hadday ka badan yihiin waa inoo iman doonaa shardiga saddexaad allaa yakuuna lilmeyd meydku waa inaanu lahayn aslun walaa farcun asal waarisa iyo farac waarisa labada midnaba waa inaanu meydku lahayn oo asal waarisa waxaa looga jeedaa adakar waa labkii asal waarisa waa sidaa faracna waxaa looga jeedaa labiyo dhadigba waa looga jeedaa inan iyo inanba ama waladu sulbi ha ahaado ama waladul ibniba ha ahaada isagune halkaa uu sheekhu yidhi an laa yakuuna aslun waynu waa dakar labkii labkiina waxaan u kala qaadanaa laba ama waa aabo ama waa awow aabbuhu itifaaqanba ukhtada wuu riixayaa haddii meesha joogo laakiin awowgu waxa weeyaan masale mukhtalafa in insha allahu sida saxaaxina waxa weeyaan awowgu ma riixaya wuu casabaynayaa markaa mid meesha ka saaraya iyo mid casabaynaya midnaba waa inaanu la joogin waqtadii shaqiiqad ahayd marka ay niska qaadanayso walfarcuna adakar walunhaa baa loola jeedaa wa daliiluhu waxaana u daliila qowluhu tacaala hadalkii ilaahay uu yidhi yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala yastaftuunaka waxay ku weydiinayaa nebi maxamedow kalaalada inaad wax uga sheegto qul waxaad tidhaahdaa allaahu ilaahay baa yuftiikum idinka fatwoon doona filkalaala in imru'un halaka haddii uu ruux geeriyoodo laysa lahu walad aan walad lahayn haddii uu dhinto ruux aan walad lahayn walahu oo uu leeyahay ukhtun walahu uu leeyahay ukhtun inan ay walaalayiin falahaa waxay leedahay nisbu maa taraka wixii uu ka tegey kala barhkii bay leedahay wuxuu leeyahy sheekhu waxaa u daliila caynka ah inay bintadu inay ukhtada shaqiiqada ahi ay qaadanaysa niska hadalkan ilaahay uu yidhi in imru'un halaka laysa lahu walad haddii uu halaagsamo oo uu geeriyoodo ruux aan walad lahayn waladkaasu ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado waladkaa haddii la helo labaynu u kala qaadanaa kaay ay aayaddu nafiday ee ilaahay uu leeyay laysa lahu walad haddii la helo uu meesha uu joogo labaa loo kala qaadaya hadduu inan yahay ukhtadan shaqiiqadii maxjuubay noqonaysaa hadduu inan yahayna waladkaasu ukhtada shaqiiqada waxay noqonaysaa casaba macal khayr bay noqonaysaa way casabaynaysaa haddii aabba la helana sidoo kale dee iyana waaba maxjuubay noqonaysaa meesha way ka baxaysaa marka in muruun halaka haddii uu ruux geeriyoodo laysa lahu walad aan lahayn wax waladaba oo walahu uktun falaha nisfu maa tarag khaamisan al-uktu aluktu liab uktadii abka ahayd oo ka mid ah dadkii qaadanaya niska wa tarihu waxay dhexlaysaa anisfa niska ayay dhexlaysaa biarbacati shuruud afar shardi wahiya waxay kala yihiin afartaa shardi kow anlaa yakuuna macahaa waa inaanu la joogin uktadaa liabka ah akhun mucasibun waa inaanu la joogin akhaa mucasibka ahi waa akh liaba un waa walaalkeed oon shaqiiq ahayn waa akhii la-abka ahaa waa inaanu la joogin ina kaasa casabaynaya akhu shaqiiqu ma casabaynaya iyada shardiga labaad waxa weeye an takuuna waaxida faqad waa inay mid keliyata hadday ka badan yihiinna waa iman anlaa yuujad limayd aslun walaa farcun ka allaa yuujada waa inaan loo helin oo aanu lahayn limeyd meydku aslun walaa farcun asal waarisa oo lab ah asal waarisa oo dhadigyahi ukhtada ma riixayaan markaa asal waarisa oo dakara waa inaanu meesha joogin walaa farcun iyo mid farca ka saabiq shardiga afraada u dambeeya waxa weeye anlaa tuujada luqtu shaqiiqa mukhto shaqiiqiyi meesha waa inaanay joogin mukhtada la-abka ahi marka iniska dhexlaysaa waxa weeyaan mukhto shaqiiqiyi meesha waa inaanay joogin maxaa yeelay way xijaabaysaa oo waxay ku xijaabaysaa bilquwa dee way ka quwa roon tahay oo ukhto shaqiiqi ah iyo ukhto li-aba ah, meydka waxaa u dhow oo habeen baas xiga ukhtada shaqiiqada ah marka waa inaanay ogto shaqiiqiya aanay meesha joogin marka ogtada li'abka ahi ay qaadanaysaa niska wa daliiluhu waxaana u daliila ogtadaa li'abka inay niska qaadanayso wa daliiluhu daliilkiisu waxa weeye huwa isaguba nafsu daliili irsi lukti shaqiiqa bilijmaac waa isla daliilkii ku tusinaayey ogtada shaqiiqada inay qaadanayso nis bilijmaac se ummaddu ku ijmaacday wa qawluhu tacaalaa hadalka ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala walahu ukhtun falahaa nisfu maa taraka yashmalu wuxuu koobsanayaa ashaqiiqa walukhta liab faqad labadaaba wuu koobsanayaa wa ama alukhtu lium ukhtadii liumka ahayd miyaa falaa tarisu ma dhexlayso anisfu niska dhexli mayso abadan weligeedba ma dhaxlayso weynamaa in kale maheelaha waxay leeday assudus sudus bay leeday bishuruudina way ku qaadanaysaa sataatii inoo iman doonta inshaa allahu inoo iman doona man hum almustaxiquun lirubuc man hum waayo almustaxiquun kuwa mutaystay lirubuc rubca cidda mutaysata waayo arubucu rubuco fardu ithnayni laba ruux faralkood weeyaan oo min alwarasati dadka warasada ah wahumaa waxaana kala yihiin cidda rubaca wax ku qaadataa asawj iyo sawja weeyaan ka u horeeya fa sawju sawjku yaahudu wuxuu qaadanayaa arubuc rubac buu qaadanayaa idaa kaana lisawjati sawjadu haddii ay leeday waladun walad haddii ay leedahay sawjadu aw amase waladu ibn waladu ibni hadday leedahay waynasala hoosba ha u daadegee oo ha noqdo waladu ibni ibni ibni ibni ibni ibniba ha noqdee inkastuu hoosu daadego oo waxaa isku mid ah kaana alwaladu ilmuhu ha ka ahaado minhu xaggiisa aw min hayrihi ama kayrkii ama een isagu ha ka dhalo ama cid kale ha ka dhashee mar haddii ay sawjadu ay leedahay awlaad sawjku rubuc buu qaadanayaa liqowlihi tacaalaa baan ana u daliila ilaahay uu yidhi fa in kaana lahunna fa in kaana hadduu u sugmay lahunna haweenkii waladun walad ay dhaleen falakum waxaad leedihin ragow arubucu rubuc baa leedii mimaa tarakna haweenka wixii ay ka tegeen rubuc baa ka leediin wa sawja sawjaduna ta'khudu waxay qaadataa arubuc rubucay qaadataa idaa lam yakun lisawji wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah sawjadu waxay qaadanaysaa rubuc idaa lam yakun lisawji waladun sawjka haddii aanu awlaad ka tegin aw waladu ibnin inankiisu ubad uu dhalay ina aanu ka tegin weyna sala hoosba ha u daadegee waxaa isku mid a ah, kaana alwaladu waladkaasu haaya minhaa inay iyadu dhasho sawjadan oy sawjka u dhashay aw min hayrihaa ama qayrkeed inay u dhashay ee mar haddii aanu sawjku awlaadba ka tegin ama iyadu ha dhasho ama dumar kaleba ha u dhalaane sawjadan joogta ee caqdigu ugu xidhan yahay sawjku markuu geeriyooday waxaa ay qaadanaysaa rubuc ayay qaadanaysaa waxaana u daliila liqowlihi tacaala hadalkii ilaahay uu yidhi walahunna rubuc walahunna haweenku waxay leeyihiin dumarkii aad ka tagteen oo rubuc bay leeyihiin mimaa taragtum wixii aad ka tagteen ragow in lam yakun lakum walad haddaydan awlaad lahayn ubada haddaydan ka tegin ruucaasi qaadanayaan mulaaxada nasiibu sawja alwaaxida haweeneyda keliya nasiibkeedu awi sawjaad ama haweenka doorka ah almutacadida ee doorka ah waaxidun waa isku mid laa yataqayar isma bedelaayo wuxuu leeyahy sheekhu waxaynu nidhanu soo marnay sawjadu rubuc bay qaadanaysaa haddii sawjku aanu lahayn wax awlaada haddaba sawjadii keli ahayd aw sawjaati almutacadida ama dhowrkii dumar ahaa oo afar ugu badan tahay waaxidun nasiibkooda waa isku mid laa yatagayar isma beddelaayo oo la odhan maayo markay sawjo keliya tahayna rubuc ha la siiyo marka ka bataana ha loo badiyo midba rubuc ha la siiyo lama odhanaye ee hadday mid keliya tiiyo haddii ka badan tahayba rubacaasunbay wada leeyihiin haddii aanu ninku ubad ka tegin liqowlihi baana u daliila ilaahay uu walahunna haweenkii waxay leeyihiin alrubca mimaa taragtum bisiiqati ljamciga waa la ku cabiro walahunna buu waxay leeyihiin haweenkiini wamin naaxiyatin ukhraa dhinac kale haddaynu ka eegno low acdaynaa haddii aynu siino kulla waaxidatin mid kasta oo ka midaba haweenkii rubac rubac haddii aynu siino oo wa kaana cinda almeyd meydkuna uu qabo arbacu sawjaatin afar haweene uu qabo lastaqraqa nasiibuhunna jamiica tarika lastaqraqa wuu dhammaysanayaa nasiibuhunna nasiibkooda wuu dhammaysanayaa jamiica tarika dhammaan xoolahoo dhan da wada dhammaysanaya wuxuu leeyahy sheekhu dhinac eh, kale haddaynu iska taagno waxaanu leenahay haweeney walba haddii aynu siin lahayn rubuc oo nahno waa afar dumara ama waa saddex ama waa laba mid walba rubuc bay leedahay haddii aynu nahno oynu afar haweene ka soo qaadno inuu ninku qabo wa kaana cinda meyt meydkuna uu qabo oo agtiisa ay yihiin arbacu eh, sawjaatin afar haweeni lastaqraqa wuu dhammaysanaya nasiibuhunna nasiibkoodu jamiica tarika oo tana markii rubcan qaato tana ruba tana ruba de xoolii waxba ka soo hali maaya afar meelood xoolii marka loo qaybiyo ee meelba sawjo loo tuuro waxba ka soo hali maayaan falidaalika sidaa darteed taakudu alwaaxida midda keliya waxay qaadanaysaa iyo fa ahara intii ka badaniba rubac rubacaasun bay wada leeyihiin walaa yasiidu nasiibu sawjaati fii xaalati tacadud shay-an can qadri lmafruud walaa yasiidu kama kordho nasiibu sawjaad nasiibka iyo dheeftay qaadanayaan haweenku fii xaali tacadud marka ay bataan shay-an shaynaba kama badanaayo can qadri mafruud qadarkii eh, mafruudka ee loo jaangooyey kama badanaayo man hum waayo almustaxiquun lithumun humunka cidda mutaysata waayo athumunu humunku fardu sinfin waaxidin min alwarata fardu sinfin waaxidin nooc keliya faralkii weeye oo min alwarasa warasada ah sinfigu waa nooc asawja aw sawjaad waa sawjada keliya ama dhowrka sawjo weeyaan waa sidii rubci oo kale um. fa sawj haddaba sawjadu waaxidatan kaanat aw akthar mid ha ahaato ama ka badatee tarisu thumin thuminka ayay dhexlaysaa idaa kaana lilmeyd meydku hadduu leeyey waladun walad hadduu leeyey aw walad ibnin ama walad ibni uu leeyey waxaana isku mida kaana alwaladu waladkaasu ahaayaa minhaa mid iyadu ay xaggeeda ka ahaado ay dhashay aw min hayriha ama kayrkeed liqowlihi tacaalaa baana u daliila fa in kaana lakum haddii aad leedihiin ragow waladun walad haddii aad dhasheen falahunna waxay leeyihiin haweenkiin athumun thumun bay leeyihin xooliyo siddeed meelood loo qaybay meel ahaan mimaa kii taragtum ah ka tagteen min bacdi wasiyatin dardaaran dabadiina way qaadanayaan tuusuuna aad dardaarmasaan bihaa wasiyadaa aw daynin aw min bacdi daynin dayn dabadeed wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah humunka cidda qaadata waa sifa keliya waa nooc qura waana sawjo keliya ama dhowr sawjaada ayaa qaadanaya haddaba sawjadu ama mid ha ahaato ama laba ama saddex ama afar waxay isku leeyihiinuun oo ay qaadanayaan sumunkaasunbay leeyihiin bishardina waxa weeyaan waa haddii uu meydku oo sawjkii ahayd uu welad dhalay waa weladu sulbi mar walba saasaynu odhanaynaa welad sulbigaasu ama ha ahaado ma dhadig aw amase uu dhalay waladu ibnin waladu ibniguna waxana asnaanba waa labanba waa dhadi bishaddina waa inuu inankiisu dhalay inantu haddii ay dhasho waladkaa maya wadawl arxaam ugu inoo iman waxaa kaloo isku mid ah waladkaa ama gabadhan ha dhasho ama gabadh kaleba ha dhashe eh mar haddii uu sawjka awlaad ka tegay haweenka waxay qaadanayaan thumun ilaahay qowlkaa uu yidhi subxaana wa tacaala baana u daliila fa in kaana lakum haddii aad leedihiin ragow weladun welad haddii aad dhasheen falahunna waxay leeyihin haweenkii a ka tagteen athumun thumun bay leeyihin mimaakiina way ka qaadanayaan thumunkaa tarabtum aa ka tagteen min bacdi wasiyatina way qaadanayaan dardaaran dabadi markii dardaaran la bixiyo kadib tuusuuna dardaarankaasoo dardaarmaysaan bihaa aw amase dayne min bacdi man hum waayo almustaxiquun lihulusayn hulusaynka cidda mutaysatay ahuluhaan hulusaanku fardu arbacatin min alwaratha waa faral afar ruuxoo warasada ka midi ay qaataan afar warasada ka mid ay qaataan wa hum iyaguna jamiican dhammaantood min alinaah waa wada haween calaa shakli alaati qaabkan soo socdana waa u dhigan yihiin albintaan alsulbiyataan fa akthar wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah huluseynka cidda qaadataa waxa weeyaan afar qolo oo minal warasada ka mid a ah. afartaa qolo dhammaantood waa wada haween waxaa ugu soo horeeya labadii hablood ee umeydku uu dhalay ee dhabarkiisa ka soo go-ay iyo fa akar wixii ka badan saddex hablood afar shan iyo ka badan ugu yaraan laba hablood ayaa hulusaan kaa qaadanaya binta alibni bintaa alibni labadii hablood ee uu dhalay ibnigu aw amase bintaa ibni alibni fa akar labadii hablood ee uu dhalay ibnilibnigii uu dhalay iyo wixii ka badaniba suluseynkaasay qaadanayaan waxaa kaloo ka mid ah cidda suluseynka qaadanaysa al-ukhtaan ashaqiiqataan labada ukhto ee meydka hooyo isku aabbaba yihiin iyo wixii ka badan saddex afar alukhtaan ukhtaan liab labadii ukhto ee xagga aabbo ayaa iyaguna qaata afartaa qolo oo dhammaantood wada dumara weeyaan cidda thulusaynka qaadata si kale haddaynu u dhigno hablo ama meydku ha dhalo ama ha la dhashaane thulusaanunbay qaataan haddii ay laba iyo wixii ka badan yihiin wa shuruudi irtihinna shuruudda dhexalkoodu liuluayni ulusaynka markay dhexlayaan huwa kalaati waa sidan soo socota awalan marka hore albintaan fa akthar waa labadii binto iyo intii ka badnayd farduhumaa faralkoodu athuluthaan hulusaan weeyaan waxaanay qaadanayaan idaa lam yakun macahunna akun mucasibun idaa lam yakun macahunna haddii aanu la joogin akun mucasibun walaal wax casabaynaya haddii aanu la joogin ay dakarun min awlaadi ilmeyd ruux lab oo ka mida awlaaddii meydka haddii aanu la joogin wa huwa alibnu waa inankii weeyaane waa walaalkood labadii bintiye ka badani waxay hulusaanka qaadanayaan marka aanu la joogin walaalkood oo casabaynaya liqowlihi tacaalaa baana u daliila fa in kunna haddii ay yihiin haweenkanu meydku uu ka tegey nisaan haween fa in kunna haddii ay yihiin ciddanu meydku ka tegay nisaa'an haween fooqa snatayni laba iyo wixii ka badana fa lahunna waxay leeyihin thulusa maa tarag xoolihi saddex meelood loo qeybay laba meelood ahaan waalmuraadu muraadka min qawlihi tacaalaa hadalka ilaahay uu yidhi fooqa snatayni ay waxa weeyaan itnatayni laba iyo famaa fowqahumaa iyo wixii ka sarreeya wadaalika kaasuna bilijmaac weeyaan wayadullu waxaa ku tusinaya calayhi ijmaaca maa rawaahu ashaykhaan waxay wariyeen shaykhaanku oo bukhaari muslima anna imra'atu sacd ibni rabiic haweenaydii buu qabay sacd ibni rabiic jaa-ad rasuulu llaahi sala alayh wasalam rasuulkii ilaahay bay u tegi bibnatayha min sacad labadii hablood ee ay dhashay ee sacad aabbaha u ahaa ayay nebiga ula timi fa qaalad waxaa jira yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow haataani ibnataa sacad ibnu rabiic labadan waa labadii hablood ee sacad ibnu rabiic uu dhalay qutila abuuhumaa sacad macak biuxudin shahiida qutila waa lagu dilay abuuhuma aabbahood labadan hablood sacad ahaan macaka isagoo kula socda bi uxud dagaalkii uxud shahiidan isagoo shahiida ayaa halkaa ku dhintay wa inna cammahumaa adeerkood akhada wuxuu qaatay maalahumaa xoolahoodii buu qaatay falam yadac lahumaa ugama tegin maalan wax adduunana ugama tegin xadiidkan horeynu inoo soo maray oonu usoo aragnay walaa tunkaxaani lamana guursanaayo labadan hablood ilaa bimaalin iyagoo xoolola mooyaane dee lama guursanaayo intii yareeday eeganayeenna dee adeerkood ayaa ka qaaday fa qaala nabiyu sala allahu alay slm nebigu wuxuu yidhi dabeetana yaqdi allahu fii daalik ilaahay baa soo xukumi arrinkaa fadna sanad waxaa soo degtay aayatulmawaariis baa soo degtay yuusiikum ullahu fii awlaadikum aayaddaa ahayd ayaa soo degtay fa arsala rasuululaahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu cid u diray ilaa cadmihimaa labadan hablood adeerkood ayuu cid u diray oo wuxuu ku yidhi anacdi sii ibnatay sacad labadii hablood ee uu sacad dhalay ilma sacad waxaad siisaa athuluthayn xoolihii saddex meelood u qaybiyo laba meelood ahaan labada hablood sii hooyadoodna waxaad siisaa thumun siddeed meelood intaad xoolii u qaybiso meel ahaan hooyadoodna sii wamaa baqiya wixii kuu soo hadhana fa huwa laka adiga ayaa iska leh haddaba fa hada alxadiisu shariif xadiiskani nasun qaadicun waa nas qaadica oo cad oo goynaya ee nisaac isharaya weeyaan oo ku saabsan calaa ana almuraad ujeeddada laga leeyahay fooqa sanatayn alihnaani fa akhar waa laba iyo wixii ka badan haddaba walaa cibra cibro iyo taxgelin male leh bikhilaafi man qaala ruuxii yidhi ina albintayni labada hablood lahumaa nis nis bay leeyihiin lianna alaaya maxaa yeelay aayaddu dakarad waxay sheegtay anna hulusayni hulusaynku xooliyoo saddex meelood loo qaybiyo laba meelood haan lilbanaati hablaha ayaa iska leh idaa kunna haddii ay yihiin fowqa snatayni laba wixii ka badan fowqa snataynna ey waxaa looga jeedaa halaasan fa akar waa saddex iyo wixii ka badan fa inna haada ra'yi ra'yigan laa yuctadu bihi lama tirsanayo li'annahu maxaa yeelay mukhaalifun lilijmaac ijmaacii ayuu khilaafsan yahy oo uu ka soo horjeedaa jeedaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah xadiidkani wuxuu ku tusayaa in hablaha laba iyo wixii ka badani ay qaadanayaan huluseynkii inay qaadanayaan ruuxuu yidhi laba hablood nis bay qaadanayaanna oo maxaa yeelay buu yidhi dee aayaddu waxay ku soo degtay oo ay sheegtay huluseynkii hablaha ayaa le jamaca ah oo ilaahay baa itnaytaynkaana ku macneeyo halaasan fa akhar saddex iyo wixii ka badan fa inna hada ra'yu laa yuctadu bihi lama tirsanayo maxaa yeelay wuxuu ka soo hor jeedaa ijmaacii ra'yigan waxaa laga wariyaa cabdillahi bni cabbaas radia allahu canhu inuu caynkaa qabay laakiin sida mashhuurka ah ee ka caan baxay isaga mar dambe waxa weeyaan baa liqowli jamhuurka ayuu u laabtay haaniyan bint alibni fa akthar inanka hablaha uu dhalay laba iyo ka badan ahi tarisaani waxay dhexlayaan athulusayni thulusaynka ayay dhexlayaan bishardi shuruuddana waa ku dhexlayaan inagu soo aadan kow allaa yuujad waa inaan la helin waladun sulbiyun walad uu meydku dhalay oo sulbiya waladu sulbiya lilmeyd meydka waa inaan loo helin kalibni aw ilbint inan ama inan wuxuu leeyahy sheekh aleyh raxmatullah qolada labaad ee huluseynka dhaxashaa waxa weeyaan hablihii uu meydku awowga u ahaa ee inankiisu dhalay shuruuddana way ku dhexlayaan ka koowaad waxa weeyaan allaa yuujad waa inaan la helin waladun sulbiyin lilmeyd meydku waladu sulbi uu dhalay waa inaanu joogin oo inan iyo inan oo kale ah maxaa yeelay inan iyo inan hadday meeshii joogaan dee way xijaabayaan way xijaabayaanoo banaatul ibnigii dee way xijaabayaan shardiga labaad waxa weeye anlaa tuujad albintaani sulbiyataan laba hablood oo awlaadu sulbiya waa inaanay meesha iyaguna aanay joogin maxaa yeele haddii la helo waxay qaadanayaan hulusaynkiiba iyaga ayaa qaadanaya wa tasqudu waana dhacayaan banaatul ibniguna way dhacayaan oo meeshaba way ka baxayaan waayo hablaha uu meydku dhalay sidoodaba ama hablaba ama meydku ha dhalo ama ha la dhashaane haddii laba iyo wixii ka badan ay yihiin hulusayn unbay qaataan markaa maanta haddii banaad sulbi meeshii ay joogaan oy laba iyo wax ka badan ay yihiin sulusaankii iyaga ayaa qaadanaya banaatil ibnigna meeshii way ka baxayaanoo saasaa lagu xijaabaya shardiga saddexaad waxa weeyaan anlaa yakuuna macahunna akhun mucasibun akh mucasibi waa inaanu joogin oo iyaga aanu la joogin akhaa mucasabkiina waa ibna libnigi waa walaalkooda fii darajatihinna darajadooda ah amaba waa inaadeerkood adeerkood shardiga saddexaad ee banaatul ibnigu ay ku qaadanayaan hulisayinka waxa weeyaan inaanu la joogin walaalkood oo mucasib ahi ama inaadeerkood oo la derajo ahi waa inaanu la joogin wahaakadaa sidaa banaatul ibnigu xukunkooda uu yahay waxaa la mid ah xukmu banaati libni libni wa ina salla xukunka ay qaadanayaan hablaha inankuu dhalay inkasta hoos usii daadegaanba oo ay noqdaan banaatu ibni ibni ibni ibni ibni sidaasoo kale ay noqdaan wa innamaa in kala maahee tuxramu waxaa loogu diiday banaatulibniga min almiiraati dhaxalkii waxaa loogu diiday cinda wujuudi libni inan markii la helay waxaa dhaxalka loogu diiday lianna alqaacida alfardiya qaacidada dhaxalku taquulu waxay tidhaahdaa man adlaa biwaasidatin xajabathu tilka alwaasida wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah marka aynu leenahay shardigaa koowaad banaatul ibnigu huluteenkii bay qaadanayaan haddii aanu joogin waladu sulbi meesha gaar ahaan marka aanu joogin ibni marka aanu joogin dhaxalkii waxba qaadan maayo markaynu leenay waxa weeyaan sababtu qaacidada fardi qaacidada fardiya qaacidada dhaxalka waxa ay tidhaahdaa ruuxa ku soo dhowaada oo maydka ugu soo dhowaada biwaasida wasiilo u soo mara iyo waasido xajabadu waxaa xijaabta tilkal waasida wasiiladaa uu meydka ugu soo dhowaadayba ee isu keentayba haddii meeshii joogto taase xijaabaysa maalan waxa weeyaan ruux baa dhintay wuxuu ka tegey bintul ibni iyo ibni buu ka tegey bintul ibniga meydka dhintay waxa u keenay ee usoo martay u udhexlaysa waxa weeyaan ibnigaas u keenay ibnigii isu keenayba meesha hadduu joogo bintadu waxba dhaxal maysa ibnigunbaa wax dhaxalaya iyadina way iska tegaysaa xajabadu tilkale waa sida waa sidadaa iyo salladaa ay meydka waxa ay usoo sallaysatay meeshiiba hadduu joogo way iska tagto wa daliilu irtihinna daliilka dhaxalkooda banaatul ibniga huwa alijmaac ijmaac weeyaan lagu ijmaacay calaa anna waladul ibnigu yaquumu inuu istaagayo maqaama alwalad weladka maqaamkiisa cinda cadabihi marka la waayo fa yakuunu wuxuu ahaanayaa qowluhu tacaala hadalkii ilaahay uu yidhi yuusiikum allahu fii awlaadikum shaamilan mid koobsanaya liawlaad libniga ayuu koobsanaya mahmaa nafsalu inkastoo hoosuu degaan kadaalika saas oo kale wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah banaatlibniga daliilka ku tusinaya inay dhaxlayaan oy hulutooyinkaa ay qaadanayaan waxa weeyaan ijmaac lagu ijmaacay inuu waladulibnigu uu taagan yahay maqaamkii waladka marka la waayo oo waladkii marka la waayo sulbiga ahaa waladulibnigunba meesha imanaya waxaana eh, laga daliishaday yusiikum lahu fii awlaadikum taa ayaa waxay koobsanaysaa eh, sidoo kale awlaadulibnigina way koobsanaysaa inkastoo hoosu daadegaanba oo ay noqdaan awlaadulibni ibni ibni ibni ibni ay noqdaan haalisan qolada saddexaad ee qaadanaysa tuluseynka al shaqiiqataani fa akthar labadii ukhto ee shaqiiqa ahaa iyo ka badan taritaani thuluseyn thuluseynka ayay dhexlayaan shuruudanna way ku dhexlayaan bishardi cadami wujuudi ibni aw bintin bishardi cadami wujuudi ibni ibni waa inaanu joogin aw bintin amba binta waa inaanay joogin aw abin aw jad aabba ama awow waa inaanu joogin si kale haddaynu u nidhaahno cadamu wujuud alasli aw alfarci meesha waa inaanu joogin asal waarisa oo dakara meesha waa inaanu joogin iyo farac waarisi meesha waa inaanu joogin labadaa marka meesha laga waayo ayay ogtaani shaqiiqataan iyo wax ka badani dulusaynka ay qaadanayaan shardiga labaad ay ku qaadanayaan waxa weeye cadamu wujuud akhin mucasib waa inaanu joogin akh mucasibah oo hablaha casabeeya waa inaanu meesha joogin ka casabayn karaana waa walaalkooda shaqiiqa uun laakiin walaalkoodo liabi ma casabaynaya iyaga iyaga ma casabaynayo shardiga saddexaad bishardi cadami wujuud ilbanaat banaat waa inaanay meesha jooginoo doori aw banaat ilibni waa inaanay joogin waaxidatan kaanat aw aktar mid ama laba waxi ka badanba ha noqdaane waa inaanay joogin wadaliilu daliilka ku tusinaya akhawaadka shaqaa'iqii inay dhaxlayaan hulutaynka qowluhu tacaala weeyaan ilaahay uu yidhi fa in kaanataa haddii ay yihiin maydku dadkan uu ka tegey isnatayni laba hadday yihiin haweena falahumaa waxay leeyihiin labadaa hablood athuluthaani xooliyo saddex meelood loo qaybiyay laba meelood ahaan oo mimaa taraka wuxuu meydku ka tegaya raabican walada afraad ee qaadanaysa thuluseynka waa lukhtaani liab fa akthar laba ogto oo liaba iyo ka badan tarithaani thuluseyn thuluseyinkay dhexlayaan bishardi shuruuddana waa ku dhexlayaan bishardi cadmu wujuud libni ibni waa inaanu joogin aw il ab aw iljad waa inaanu joogin ama binto sida taa horeba si kale haddaynu u dhignana asal iyo farac meesha waa inaanu joogin shardiga labaad bishardi cadmi wujuud akhin mucasib akh mucasib meesha waa inaanu joogin oo walaalkaa mucasabaynaya akhwaadkaa liabka ahi waxa weeyaan akh ab un walaalkoodunbaa casabaynaya oo liaba laakiin shaqiiqu wuu xijaabaya meesha uu ka saaraya shardiga saddexaad waxa weeyaan cadamu wujuud lbanaat aw banaat libni waa inaanu joogin aw lakhi shaqiiq waa inaanu joogin aw shaqiiqa waa inaani joogin wahiya iyadu idan haddaa ashuruudu saabiqa waa shuruuddii hore uun binisbati marka loo eega lil akhawaati shaqiiqaat akhawaadkaa shaqiiqaadka ah wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah wahiya shuruudan ee akhawaadkii liabka ay wax ku dhexlayaan idan shuruudu saabiqa waa shuruuddii ay wax ku dhexlayeenuun hablaha shaqaa'iqa ahi laakiin wayusaadu waxaa loogu daraya calaa daalika sidaa cadamu wujuud alakhi shaqiiq akh shaqiiqi waa inaanu joogin aw ilukhtu shaqiiqi waa inaanay joogin kamaa wadaxnaahu saynu soo cadaynay waa inaanu joogin ag shaqiiqa hadduu joogo wuu xijaabayaa meeshaba uu ka saarayaa ogta shaqiiqya hadday joogtana niskii bay qaadanaysaa akhawaadkaa le abkiina sudus bay qaadanayaan waa inoo iman doonaan haddii akhawaad shaqaa'iqoo doori meesha ay joogaan labiyo ka badanna sulusaynkiiba iyagaa ayaa qaadanaya akhwaadka laabkina waa dhacayaan waa inoo iman kuwaasuna wadaliilu daliilka ku tusinaya calaa tawriihihinna dhaxalsiintooda huwa alijmaac ijmaaca weeyaan lianna maxaa yeelay al-aaya almutaqadima aayadda inoogu soo horumartay fil akhawaat akhawaadka inoogu soo horumartay tashmal waxay koobsanaysaa ashaqiiqaad hablaha shaqiiqaadka ah iyo wal akhawaati liab hablaha akhawaat liabkaaba way koobsanaysaa oo aayadda labadaaba iyada iyagunbay ka hadlaysaa ama alakhawaatu lium akhawaadkii liumku falaa tashmaluhunna ma koobsanayso kuwaa kuwaa ma koobsanayso ee aayaddu waxay ka hadlaysaa uun akhwaadka shaqaa'iqa iyo kuwa li-abka ah ayuunbay ka hadlaysaa wadaliilu daliilka kutusinaya calaa tawriitihina huwa alijmaac weeye lianna alaaya almutaqadima fi lakhawaat aayadda inoogu soo horumartay akhawaadka tashmalu waxay koobsanaysaa ashaqiiqaat iyo walakhawaat liab ama alakhawaat lium falaa tashmaluhuna ma koobsanayso oo akhawaadka liumka ahi iyagu huluseynka ma qaataan nisna ma qaataan hadday mid keliya ay yihiin waxay qaataan sudus bay qaadanayaan haddii ay yihiin jamac laba iyo wax ka badan ay yihiinna hulus bay qaadanayaan xoolihii oo saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan bay qaadanayaan haddaba shuruudda uu sheekhu kitaabka uu ku qoray ee loo dejiyey akhawaadka kutubta kale ee cilmu faraa'idka ka hadla qaabkay u dejinayaan ayaa ka wanaagsan shuruudda shuruudda ay wax ku qaadanaya akhawaadka shaqaa'iqa ahi waa afar shardi un sidanaana fiican in loo qoro shardiga koowaad waxa weeyaan an yakuna itnatayni fa aktar labiya ka badan waa inay yihiin hablo cadamulfarcu lwaaris farac waaris meesha waa inaanu joogin ama sulbi ha ahaado ama waladul ibni ha ahaado ama lab ha ahaado ama dhidig ha ahaadee cadam alasli alwaaris min adukuur asal waarisa oo labihina meesha waa inaanu joogin shardiga afraad waxa weeyaan almucasib cid casabaysa oo walaalkoodii waa inaanu joogin hablaha akhwaadka le abka ah waxaa loogu darayaa oo loogu kordhinayaa hal shardi oo ah cadamu alashiqaa ashiqaa wa shaqaai waa inaanu joogin rag ashiqa ahi iyo hablo shaqaa'iqi meesha waa inaanay joogin afartaa kaasaa iyagana loogu darayaa wallahu aclam man hum almustaxiquuna lihulus man hum waayo almustaxiquun kuwa mutaystay lihulus huluska cidda mutaysatay waayo athulus thulusku fardu ithnayni laba ruux faralkood weeye oo min alwarasa warasada ah faqad wahumaa waxay kala yihiin al ummu waa hooyo oo bishuruud ilaatiya shuruuddaynagu soo aadanna wax ku qaadan doonta qolada labaad waxa weeyaan alikhwatu walakhawaat lium ikhwadii iyo akhawaadkii liumka ahaa ithnayni fa aktar waa labiyo wax ka badan iyaguna le sheekhu calayhi raxmatullah huluhaynka cidda wax ku qaadataa waa laba qolo oo keliya kow waa hooyo waxay ku yeeshayna waa inoo iman laba